بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الأيمان هذه تني أحكام الأيمان وداريالك أحكام تودي هل كان شيخ رحمه الله تعالى وحوقها للدونا دارتا iyo axkaamta ay iska leedahay iyo qeybaha dhaartu ay u qeybsamayso iyo shuruudaheedii al-aymaanu aymaanku jamcu yamiinin yemiin jamcinteedii oo mufradkeedu wuxuu ahaa ereyga yemiin yemiin ayaa waxaa lagu jamciyey al-aymaan asluhaa aslulyemiin yemiinka asalkiisii luqatan min luqa xagga luqada asal ahaan alyaddu waa gacanta gacantaasoo alyumna ee midigta ah asal ahaan xagga luqada carabiga yemiin waxaa loo yaqaan gacanta midigta ah xagga luqada carabiga uma markaa kabacdi udliqat alyemiin yemiintii waxaa lagu idlaaqay oo lagu magacaabay cala alxalifi dhaarti kabacdi marka sharciyan wuxuu sharcigu u oqoonsaday yemiin oo asal ahaan gacanta midigta loo oqoon jiray dhaar ayaa lagu magacaabay leannahu carabtii hore ayaa dhaqankooda waxay ahaan jireen marka ay dhaaranayaan qofku qofka uu u dhaaranayo ayuu midigtiisa qaban jiray markaasuu dhihi jiray waxaa wallaahi igu ah waxaa inaan qaaday ama inaanan waxaa qaadin marka gacanta midigta ahay isqabsan jireen labada qof oo isku dhaaranaya maadaama dhaqankii hore sidaas uu ahaan jiray ayaa sharcigu marka wuxuu ku magacaabay ereyga yemiin dhaarashada ayuu ku magacaabay uma markaa kabacdi udliqat waxaa lagu idlaaqay yemiintii cala alxalifi dhaarta ayaa lagu idlaaqay wa sharcan min sharcin xagga sharcigana yemiin waxaa la yidhaha taxqiiqu amrin arrin xaqiijintiisii arrinkaasoo muxtamalin suurtagal laga dhigi karo oo wax suurtogelaya ah bilafdin lafdi lagu xaqiijiyo lafdigaasoo makhsuusin ee la khaas yeelay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala yemiin sharcigu wuxuu u yaqaan waa arrin in la xaqiijiyo arrinkaasoo ay suurtagal tahay inuu dhaco iyo inuusan dhicin labadaba ay suurtagal tahay waa arrin muxtamal ah oo inuu dhacana ay suurtagal tahay inuusan dhicinna ay suurtagal tahay arrinkaasaad waxaad ku xaqiijine erey khaasa ereygaa khaaskaa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye asmaa'ullaahi wa sifaatuhu waxaad ku dhaaraneen magac magacyada ilaahay ka mida ah ama tilmaan tilmaamaha ilaahay ka mida ah. oo maalan markaad doonayso qofkan inaad arrinku inuu xaqiiqo yahay aad u sheegto maxaad ugu sheegi qofkaas arrinku inuu xaqiiqo yahay qofkaas markaad u caddaynayso maxaad adeegsane magacyada ilaahay magac ka mid ah. ama tilmaamaha ilaahay tilmaan ka mid ah aad ku dhaaran oo waxaad leedahay wallaahi inna haada alamra kada wa kada wallaahi aan ku dhaartahay arrinku waa sidaasi sidaas maxaad dooni marka arrinka inaad qofka u xaqiijiso maadaama aad doonayso qofku inuu ku aamino oo waxaani inay xaqiiqo yihiin aad u sheegto dhaaraad ugu xaqiijinay marka dhaartaas arrinka lagu xaqiijinayo ayaa sharcigu wuxuu u yaqaan alaymaan alaymaana wa sharcan min sharcin xagga sharciga taxqiiqu amrin arrin la xaqiijintiisiiw arrinkaasoo muxtamalin suurtagal laga dhigi karo waxaa suurtagal looga dhigi karo waxaa weeye yacni hal huwa waaqic ow laysa biwaaqic inuu dhacayana waa suurtagal inuusan dhicina waa suurtagal arrin sidaasaa waxaa lagu xaqiijinaa bilafdin lafdigaa lagu xaqiijin dhawaq lafdigaasoo makhsuusin la khaas yeelay lafdiga makhsuuska waxaa weeye waa magac ilaahay magacyadiisa ka mida in lagu dhaarto lagu xaqiijiyo ama tilmaan ilaahay tilmaamihiisii ka mida arkaanu اlyamiini haadihi tani arkaanu اlyamiin tani waa dhaarta tiirarkeedii halkan sheekhu wuxuu uga hadli dhaartu waxay iska leedahay tiirar ay ku taagan tahay tiirarka la'aanteedna dhaartu aysan ansaxaynin arkaanulyamiini dhaarta tiirarkeedu arbacatun afar afar tiir ayay ku taagantahay xaalifun ruuxii dhaartay wamaxluufun bihi shaygii lagu dhaartay shayga lagu dhaaranayo waxaa weeye waa magac ilaahay magacyadiisa ka mid a ah ama tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mid ah wamaxnuufun calayhi amarkii ama shanigii lagu dhaaranaya waa shanigii aad qofka ugu dhaaranaysood dhehayso wallaahi waxaas anigaa sameeyey ama wallaahi waxaas anigu maanan samayn waa shanigii aad doonayso inaad xaqiijiso wasiiqatun hadalkii iyo hadalkii lagu gaarayay dhaarta arkaanta afarta ah ayay dhaartu iska leedahay mid walibaahina wuxuu iska leeyahay shuruud u gaara sida arkaantuba shuruudo ay u lahaan jireen mid walba shuruud u gaara ayuu iskalaya shuruudulxaalifi haadihii tani shuruudulxaalif qofkii dhaaranaya shuruudihiisii qofka dhaartu ay ka ansaxayso shuruuduu sharcigu u xiray shuruudulxaalifi qofka dhaaranaya shuruudihiisu arbacatun afar atakliifu takliif wey qaangaar yacni an yakuuna baaliqan caaqilan waa inuu qaangaar yahay caqlina uu leeyahay maxaa bahay saqiirka dhaartiisii ma ansaxayso mana guntan mayso waxaa kaloo baxay qofkii weynaa laakiin aan caqli lahayn oo majnuun ahaa qof weyn oo qaangaara laakiin iska waalan maantaoo dhan hadduu wallaahi bilaahi iska leeyahay wax ka ansaxaya ma jira walikhtiyaaru ikhtiyaaru doorashana waa shardi waxaa kaloo shardiga qofka dhaaranaya ikhtiyaarkiisa inuu ku dhaarto oon lagu ikraahin oon lagu khasbin qofka haddii dhaarta lagu khasbo oo la yidhaaho ku dhaaro waxaa inaad adigu xadday waxaa adigu in deynkaas lagugu leeyahay ku dhaaro haddii la yidhaaho oo la ikraaho ma ansaxayso dhaartaas wanudqu ku dhawaaqidiina waa shardi nudqi la yidhi maxaa baxay haddii qofkii maalan wax dhawaqaba uusan samaynin gacantuu ka ishaara gacantuu iska taagtaag gacantuu taagtaagi oo gacanta taagtaaga wuxuu ula jeedaa waan dhaaranahayaa ula jeedaa mana dhawaaqayo mana dhawaaqayo ma ansaxayso gacan taagtaag oo keligeeda oo wax dhawaqana uusan jirin dhaartu kuma ansaxayso waxaa shardiya dhaarta inaad ku dhawaaqdo shardi laakiin qofkii tusaale ahaan hadduusan hadli karin oo aafo ay uga dhacday xagga hadalka xagga hadalkii qofka haddii dhibaata ay ka haysato oo aafo ay uga dhacday dee markaas wuxuu ku ishaarayaa dhaartii gacantiisuu isaga ishaare ishaaro mafhuumaahee macluumaahee la fahmi karo ayaa laleeyahay gacanta ku ishaar inaad dhaaranayso marka qofkaas akhraska ah ee aafadu ay uga dhacday xagga hadalka wuxuu ku dhaaran karaa isagu ishaaro laakiin qofku hadduu yahay qof naadiqa oo awood u leh inuu hadlo ishaaro kuma ansixayso dhaartiisu walqasdu ulajeedana jeedana shardigu waxaa kaloo shardiga ah, qofku marka dhaartiisu ay ansaxayso inuu dhaarnimo u niyeesto oo u qasdo inuu dhaarto shardigu maxaa baxay qofkii carabkiisa maalan iska bartay dhaartii wallaahi bilaahi s wallaahi dad waxaa iska jira carabkooda isaga barto wallaahi gurigaan aadiyo wallaahi maanta meeshaas maba aanan aadin iyo wallaahi waxaasi ma jiraan iyo carabkaa isaga bartay dhaar ulama jeedo taasoo kale sharcigu wuxuu u yaqaanaa laqwulyamiin laa yuaakhidukum اllaahu biاllaqwi fii aymaanikum ayuu ilaah yihi jala jalaaluh yacni laqwi fii aymaanikum ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa waxa carabku isaga bartay laakiin ulajeeddo iyo qasad qofku uusan u dhaaranaynin shuruud اlmaxluufi bihi haadihi tani shuruud اlmaxluufi bihi kii lagu dhaaranayay shuruudihiisii dhaarta wasiilada loo adeegsanayo maxaa lagu dhaartaa oo sharcigu uu ogol yahay inay dhaaru ku ansaxdo shuruudulmaxluufi bihi kan lagu dhaaranayo shuruudihiisii kownuhu maxluufu bihiga ahaanshadiisaw isman magac waa inuu noqdo magacaasoo min asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa ka mida tacaala ku lahayo ow amase sifatan tilmaan waa inuu noqdo waxa lagu dhaaranayo tilmaantaasoo min sifaatihi ilaahay tilmaamihiisa ka mid a labada unbaa dhaartu ku ansaxda magac ilaahay magacyadiisa ka mida ama tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mida unbaa dhaartu ku ansixi karta wax kale oo dhaar sharciyan loo yaqaanaahi ma jirto tusaale ahaan magacyada ilahay waxaa ka mida wallaahi bilaahi tallaahi alraxmaan alraxiim almelik alquduus assalaam ayaan ku dhaartay almuumin almuhaymin alcasiiz aljabaar wahaakada magacyadaas ilaahay magac ka mida qofku hadduu soo qabsado dhaartiisii waxay noqonee dhaar guntantay oo sharci ah ama ilaahay tilmaamihiisii tilmaan ka mida ayuu ku dhaarto wuxuu leeyahay wa cadamat illaah ilaahay weyninkiisaan ku dhaarta kibriyaa illaah ilaahay weyninkiisaan ku dhaarta ayuu leeyahay wa kalaam illaah ilaahay kalaamkiisan ku dhaarta ayuu leeyahay wahaakadaa tilmaan ilaahay tilmaamihiisa ka mid a hadduu soo qabsado oo uu ku dhaartana dhaartii way guntanmi laakiin labadaas wixii aan ka ahayn dhaarta kuma ansaxayso shardulmaxluufi calayhi haadaa midkani shardulmaxluufi calayhi shanigii lagu dhaaranayay shardigiisii wax lagu dhaaranayo maxaa shardi ah inay noqdaan shardulmaxluufi calayhi shayga lagu dhaaranayo shardigiisii allaa yakuuna waa inuusan ahayn maxluufi calayhiga lagu dhaaranayo waajiban inuusan waajib ahayn waa shard wax waajib oo ewelba qofka waajib ugu ahaa hadduu ku sii dhaarto dee dhaartiisu ma ansaxayso leanno dhaartiisu waxay faa'iidaynayso ma lahan tusaale ahaan wuxuu yidhi wallaahi la usalliyanna adduhra wallaahi duhurka waan tukanaa ewelba duhurka waajibu kugu ahaa ewelba duhurka aad ku dhaaranayso ewelba waajibu kugu ahaa wax marka fardoon cayn qofka ku ahaa oo ewelba sharcigu uu waajib cayniya uga dhigay kuma ansaxayso dhaartiisii xuruufu lqasami haadihii tani xuruufu lqasami waa dhaarta xuruuftiisii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay xuruufaha lagu dhaarto oo markaad dhaaranayso xuruufta dhaarta loo adeegsado maxay yihiin xuruufulqasami dhaarta xuruufaheedu halaaatun saddex woy albaa-u ba-dii woy ba-daas waa loo adeegsadaa dhaarta oo ba-daasaad waxaad la xiriirineen magac ilaahay magacyadiisa ka mid a billaahi tallaahi taraxmaan taraxiim ayaad leedahay magac ilaahay magacyadiisa ka mid ahaad ba la xiriirin bilaahi bilaahi aan ku dhaarto wa tadkhulu ba waxay gashaa cala daahiri isimka daahirka ah iyo walmudmari isimka damiirka ah labadaba waa geli bihi ilaahan ku dhaartaa waad dhihi kartaa bihi bilaahina waad dhihi kartaa ilaahan ku dhaartaa oo isimka daahirkaa iyo isimka damiirka ah labaduba ba way geli walwaawu waawdeebu waxaa kaloo ereyada dhaarta lala xiriiriyaa xarafka waawda ah wa takhtasu laakiin waawdu waxay khaas ku noqon bidaahiri bilismi daahiri laakiin isimka daahirkaa uunbaa lala xiriiriyaa waawulqasamkaoo wallaahi ayaad leedahay wallaahi yaan ku dhaartay allaahi waa isim daahir ah isimka daahirka unbaa lala xiriiriyaa lama dhihi karo wahuwa ilaahayaan ku dhaartaa iyo wahu ilaahayaan ku dhaartaa iyo maya isim damiira waawda lalama xiriirin karo wa taa-u ta-diibu xarafka saddexaad oo magacyada ilaahay ama tilmaamaha ilaahay lala xiriirinayo ta-diibu wa takhtasu ta-du iyadu waxay ku khaas noqotaa bilafdi اljalaalati lafduljalaalahay ku khaas noqon lafduljalaala allaahu yaa loola jeedaa waa kelimat ullah kelimada allahu unbaa ta-da lala xiriirin karaa maxaad leedahay tallaahi ilaahan ku dhaartaa laakiin waxaa la maqlay oo waxyaalo iska naadira ah iyadoo ta'dii lala xiriiriyey ereyga arraxmaan tarraxmaani tarraxmaani iyadoo la yidhi ama rabbi in lala xiriiriyey ta'dina way jirtaa laakiin looma badna luqa carabiya uma badna waa shaad oo maalan tarabbi lkacba kacbada rabbigeediiyaan ku dhaaran oo kale tarraxmaani ayaan ku dhaaran naadir waxyaalo naadira haali maa yalzamu alxaalifa idaa xanid haadaa midkani maa iladii kiu yalzamu huwa maaguba ku laasimaya alxaalifa qofkii dhaartay ku laasimaya idaa wakhtigii xanida uu dhaartiisa buriyo halkan sheekh wuxuu uga hadli qofka dhaartay maxaa ku waajibaya idaa xanida hadduu dhaartiisii uu buriyo wixii uu ku dhaartay hadduu sameeyo oo dhaartii ay ka burto maxaa sharcigu ku waajib yalzamu alxaalifa qofka dhaartay waxaa ku laasimayo idaa wakhtigii xanifa uu dhaarto waxaa ku laasimayo an yukafira inuu kafaaro guto idaa wakhtigii xanifa uu dhaarta buriyow yalzam waxaa ku laasimaya alxaalifa qofkii dhaartay idaa wakhtigii waxaa ku laasimaya xanifa uu dhaartii buriyo an yukafira inuu kafaaro guto ayaa ku laasimaya biaxadi alaaثati ashyaaءa saddex shay midkood inuu ku kafaaro guto ayaa waajib ku noqonay waa saddexdii shay oo ilaahay qur-aanku inoogu sheegay fakafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu halaaثati ayaamin dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum wataa ilaahay inoo bayaaninayo jala jalaaluh an yukafira waa inuu ku kafaaro guto biaxadi halaaثati ashyaa saddex shay midkood waa inuu ku kafaaro guto cidqi raqabatin ictaaqi raqabatin cidqi bimacnaa ictaaqa loola jeedaa ifcaal cidqi raqabatin ictaaqi raqabatin addoon xorayntiisii raqabadana waxaa loola jeedaa addoon waa min tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkulli addoonkii qeyb ka mida ayaa la sheegay waxaana loola jeedaa isagii oo dhan leannu raqabada waa qoorta qoor way raqabada laakiin qoor kaliya loolama jeeda addoonkii oo dhan in la xoreeyaa loola jeeda cidku raqabatin addoon xurayntiisii w raqabadaasoo mu'minatin ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysay sala allahu calayhi wasalam raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay camaa shay ka nabad gashay shaygaasoo yukhilu nusqaamiya bilkasbi shaqada nusqaamiya ka nabad gashay sheekhu wuxuu ku leeyahay qofku haddii wixii uu ka dhaartay uu sameeyo oo dhaartii uu buriyo maalan wuxuu yidhi wallaahi inaanan gurigan gelaynin gurigiiyuu galay wallaahi inaanan hebel la hadlaynin hebelkiiyuu la hadlay xinfiuu ku dhacay xinfi ayuu ku dhacay oo dhaartii uu buriyey dhaartii hadduu buriyo saddex arrimood mid ka mid a ayuu ku kafaaro gudan karaa kan ugu horreeya sheekhu wuxuu ku yidhi raximah tacaala waa inuu addoon muumina ah xureeyo addoon muumin oo muslim ah waa inuu xoreeyo addoonkaasoo weliba ka nabadgalay waxyaalo shaqada dhibi kara waxyaalo shaqada dhibi kara maxaa loola jeedaa yacni waxaa loola jeedaa addoonka uu xoraynayo addoon shaqaysan kara waa inuu yahay haddii laakiin addoonku uusan shaqaysan karinoo maalan jiis uu yahay kafaaradii ma ansaxayso addoon jiisoo maanta haddii shaqo loo diro shaqadii aan qaban karin ama gacani ay ka go-an tahay oo labadiisii gacmood aan ku shaqaysan karin lama ogola addoon dhammaystiran oo haddii shaqadii loo diro shaqadii si saaniya u qaban kara waa inuu xoreeyo waa xilligii addoommadu ay jiri jireen lakiin hadda addoommo maba jiraanba addoommo xilligan maba jiraanba wa idcaami casharati masaakiina toban miskiin quudintoodii kulla miskiinin miskiin kasta muddan hal koonba la quudiyo shayga labaad ee qofka uu ku kafaaran gudan waayo oo qofka uu ku kafaaro gudan karo waxaa weeye toban miskiin inuu raashin siiyo miskiin walbana hal koombo miskiin walba hal koombo inuu siiyo halkaa koombo marka waxaa shardi ah raashinku sidii uu beerta uga soo go-ay inuu yahay oo aan la shiidin raashinka haddii la shiido kafaaro kuma ansaxayso waxaa la rabaa xabba saliim ah xabaddii sideedii inay tahay oo saliim ay tahay oo suus uusan gelin oo dhexda aysan ka dulduleelin oo aadan soo shiidin oo aadan soo tumin xabad saliimoo sideedii waa toban koombo oo raashin ah waa inaad marka u qaybiso toban miskiin miskiin walba hal koombaad siin marka miskiin walba hal koombo wa casharati ahwaabin toban maro dhiibidoodii lahum tobankii miskiin toban maro loo dhiibo likulli waaxidin miskiin walba waxaa u sugnaaday hawbun hal maro ayaa u sugnaaday waxaa kaloo iyadana kuu bannaan oo ku kafaaro gudan kartaa toban miskiin inaad u qaybiso toban maro toban miskiin toban maro inaad u qaybiso iyadana dhaarti way kaaga gudmi kafaaradeedii tobankan marka miskiin marka tobanka maro aad u qaybinayso shardi ma aha miskiin walba marada aad siinayso inaad ku soo cabbirto oo asagu uu xiran karo oo maradu ay la eg tahay shardi ma ahan miskiin weyn oo maaragtaa nin weyn ah waad siin kartaa qamiis isaga ka yar qamiis ka sii weynna waa kaaga ansixi oo isagiiba ka weynba hadduu doono ha ku ansixi yacni sharcigu kuguma kallifin inaad harqaan harqaangeyso oo tiraa miskiin walba aan ku soo talo oon ku soo cabiro kuguma kallifin sharci miskiin walba wax uun maro lagu tilmaami karo maradaas inay isaga la eg tahana shardi ma ahan ood u soo jarto ood ku cabirto shardi ma ahan wa dafci casharati ahwaabin toban maro dhiibiddoodiibu lahum tobankii miskiin loo dhiibo likulli waaxidin miskiin kasta waxaa u sugnaaday howbun hal maro walow yaysanba la ekaan maradaas haddii doonto fa in lam yajid shay-an shay hadduusan helin oo mimaa dukira loola jeedaa intaan la soo sheegoo dhan hadduu waayo addoonkii waa waaye toban miskiin raashin uu siiyo ma heli karo toban miskiin dhar uu u iibiyo ma heli karo oo tabartaa ma hayo saama wuu soomi ثalaaثata ayaamin fiiri marka hadda kitaabka nidaamka uu ku socdo sheekhu wuxuu shardi ka dhigay fain lam yajid shay-an halkaa marka maxaad ka fahmi kafaarada marka ugu horeysa qofkii arrimahan la soo sheegay awood u leh oo maalan addoonkiiuu heli karaa toban miskiinuu quudin karaa toban miskiinuu u labisi karaa intii asagoo awooda soomka uma guuri karo waana sidaas lannu qur-aanka naskiisuna ku yimi fakafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba markaa kabacdi maxaa la yidhi faman lam yajid faman lam yajid فصيام ثalaaثaةi أyaami dalika kafaaraةu aymaanikum idaa xalaftum marka waxaa shardi ah soonka marka aad u guurayso saddexda shay inaad ka caajisto waa shardi amaa saddexdii shay mid ka mida adigoo awood u leh soomkii uma guuri kartid fain lam yajid hadduusan heli karin shay-an shay hadduusan heli karin oo mima dukira ayaa loola jeedaa arrimaha la soo sheegay shay ka mida hadduusan heli karin saama wuxuu soomi alaaata ayaami saddex maalmood ayuu markaas soomi saddexdaas maalmoodna inuu isku xijiyo shardi ma aha lannu ilaahay jala jalaaluhu markuu hadlayey fa siyaamu alaaati ayaamin bisal mutawaaliyaatin qur-aanku shardi ugama dhigin qur-aanku shardi ma dhigin mutawaaliyaad kuma dirin qur-aanku faman lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam bis walidaalika marka saddexda maalmood in la xiriiriyo shardi ma ahan qofku maalan maantuu soomi karaa berri xoogaa u nasan kara saa dambu haddana soomi berrida kaleo xoogaa nasan midda kaleo haddana soomi haakada isagoo ka kala boodboodaya maalmo bay ku ansix kafaarada annadru haadaa midkani haadihii tani axkaamu nadri waa nadarka axkaamtiisii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay nadarka iyo axkaamta uu iska leeyahay annadru nadarku luqatan min luqatin xagga luqada alwacdu ballanqaad bikhayrin khayr la ballanqaado ow amase sharin shar la ballanqaado waa xagga luqada carabiga ee sharciga ma ahan luqada carabiga waxay u taqaanaa nadarka waa inaad wax uun ballanqaado waxaas aad ballanqaadayso ama khayr ha noqdo ama shar ha noqdo wa sharcan min sharcin xagga sharcigana iltisaamu qurbatin alla u dhowaasho isku laasiminteedii wo ilaahay inaad u dhowaanayso waa inaad isku waajib yeesho qurbadaasoo lam tatacayan aan markii hore qofka ku caynoobin oo markii hore aan waajib ku ahayn bisiiqatin bisababi siiqatin siiqa uu adeegsanayo hadal uu adeegsanayo sababteedna uu isagu laasim yeelo hadal asagu uu ku hadlay sababteeda uu qurbadaas isagu laasim yeeli nadarka sharciyan sidaasaa la wuxuu ku yihi nadar waxaa la yidhaha iltizaamu qurba wax ilaahay loogu dhowaanayo oo laysku laasim yeelo maalan soom oo kale soom aan waajib kugu ahayn oo bishii ramadaan aan la joogin ayada waxaad leedahay lilaahi calaya an asuuma halaaثata ayaamin waxaan ilaahay ugu nadray saddex maalmood inaan soomo nadaraa la yidhaha inaad oofiso waajib sadaqoo kale lilaahi calaya an atasadaqa bikada waxaa ilaahay ugu nadray intaas inaan sadaqaysto hal loor oo bariis ah hal loor oo qamadi ah neef geela neef ariya inaan sadaqaysto ayaan ilaahay ugu nadray taas iltisaamu qurbatin alla dhawaasho alla u dhawaasho isku laasim yeeliddeedii qurbadaasoo lam tatacayan horay aan ugu caynoobin shaksiga oo horay aan waajib kugu ahay marka iltisaamu qurba la yidhi maxaa baxay ilaa nadar waxaa la yidhi wax ilaahay loogu dhowaanayo qofku isku waajib yeelo waxaa baxay macsiyada nadarku kuma ansaxo wax dembi ah oo xaaraan ah nadarku kuma ansaxo oo maalan waxaa tidhi lilaahi calaya an asuuma yowma alciid waxaan ilaahay ugu nadray maalinta ciidda inaan soomo nadarkaas ma ansaxayo nadarkaas ma ansaxayo leannu nadarka maxaa shardi ah iltisaamu qurba wuxu waa inay qurbo yihiin ood ku nadrayso wax ilaahay loogu dhowaanayo inay yihiin maxaa baxay macsiye iyo dembi iyo xaaraan haddii aad ku nadarto oo tiraa maalin ciidaan soomi leannu maalin ciid in la soomo waa dembiwo xaaraan weyn lama ogola marka taasoo kale nadarku kuma ansaxayo iltisaamu qurbatin lam tatacayan lam tatacayan la yidhi maxaa baxay shay qurbaahood ilaahay ugu dhowaanayso oo horeba ewelba waajibka aha ahaa nadarkiisu ma ansaxayo maalan waxaa tidhi lilaahi calaya an usalliya salaata almaqrib waxaan ilaahay ugu nadray maqhribkan soo socda inaan dukado ayaan ilaahay ugu nadray ma ansaxayo leanna horeba waajibka ugu ahaa kaas horeba waajibka ugu ahaa arkaanu nadri haadihi tani arkaanu nadri waa nadarka tiirarkiisii arkaanu nadri nadarka tiirarkiisu alaaatun saddexow naadirun qof wax nadray waa in la helo wamanduurun bihi shay lagu nadrana waa in la helo wasiiqatun hadalna waa in la helo saddexdaas rugniyu iska leeyahay qof wax nadray naadir ah manduurun bihi waa shaygii lagu nadray siiqaduna waa hadalkii uu adeegsanayo shuruudu naadiri haadihi tani shuruudu naadir tani waa qofkii wax nadray shuruudihiisii shuruudu naadiri qofkii wax nadrayay shuruudihiisa arbacatun afar qofka nadarku uu ka ansaxayo afar shardi ayuu iska leeyahay alislaamu islaamnimo islaamnimadaasoo fii nadri tabaruri samafalka nadarkiisa ahaatay nadarku sida sheekhu noo sheegi doono labuu u qaybsami nadru lajaaj iyo nadru tabarur ayuu u qaybsamaa nadarku hadduu yahay nadru tabarur nadru tabarur yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa daaco shuruud la-aan adigu aad dushaada waajib uga dhigayso ku nadraysid ayaa waxaa la yidhaha nadru tabarur nadar aan wax shuruuda ku xirayn maala waxaad leedahay lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaam wax shuruuda kuma xirin ilahay waxaan ugu nadray saddex maalmood inaan soomo lilaahi calaya an atasadaqa bibaciirin waxaan ilaahay ugu nadray neef geela inaan sadaqaysto nadru tabaruraa la yidhaha nadarka noocaas oo kale nadarka noocaasa gaalka kama ansaxo nadarkaas oo yacni tabarurka ah wax shuruuda iyo midna aan lagu xirayn oo daacada ah gaalka kama ansaxo qofku inuu muslim yahay nadru tabarurkaas samaynayo waa shardi gaal hadduu yidhaah waxaan ku nadray intaas yacni sooma inaan sameeyo iyo intaasu maaragtaa sadaqa inaan la baxo iska bilaabo uun waxba kama ansaxayaan walikhtiyaaru ikhtiyaarna waa shardi qofku inuu ikhtiyaarkiisa nadarka ku galo waa shardi haddii lagu khasbo oo waa lagu dili haddii kale waxaa ku nadar ma ansaxay wa nufuudu tasarufi tasarufka fulitaankiisii wey fii maa shay uu ku fulayo tasarufkiisa shaygaasoo yanduruhu shaksigu shayga uu ku nadraayo waxa qofka uu ku nadraayana waa inuu u madax bannaanaan karo oo sharcigu u madax bannaaneeyey tasarufkiisa maxaa baxay qofaan wixii uu tasarufkiisaba u madax bannaanayn nadarkiisu ma ansaxayo maalan qofkii saqiirkii oo kale kii waalnaa oo kale saqiirkiia wuxuu leeyahay waxaan ilaahay ugu nadray arigayga neef ka mida inaan sadaqaysto saqiirkuna ariguu lahaa aabbihiis uu ka dhaxlay arigayga neef ka mida inaan sadaqaystaan ilaahay ugu nadray ma ansaxayo leannu tasarufka uma madax bannaana isagu ahlu tabaruc ma aha ahlu sadaqo ma ahan ma tabaruci karo waa maxjuuru calayhi maxjuuru calayhi waxaa kaloo sidaasoo kale la mida kii majnuunka ahaa oo xoolihiisi aan u madax bannaaneyn oo xoolihiisii laga maamulayo isaguna ma ansaxayo wa imkaanu ficlihi shaksigaas naadirka ah oo wax ku nadray samayntiisa samayntaas suurtagalkeediiu lilmanduuri shayga lagu nadray inuu samayn karo waa inay suurtagal tahay waxa aad ku nadartana waxaa shardi ah wax kaa suurto inay tahay waa shardi amaa qofka haduu ku nadro wax aan suurtagalba ahayn caqlan wa sharcan caqliga iyo sharciga labadaba waxaan suurtagal ahayn haduu nadarka u isticmaalo ma ansaxayo maalan tusaale ahaan iyadoo yowmu carafa xajkii la taagan yahay maalintii sagaalaad iyadoo carafo la taagan yahay oo adiguna soomaaliya aad joogto ayaad waxaa tidhi waxaan ilaahay ugu nadray inaan sanadkan soo xajiyo carafaana la jooga carafo waxaa wey caraf hadday ku dhaafto xajkii o dhan waa ku dhaaftay caraf hadday ku dhaaftay xajki waa mana ka gaari kartid qofkiina xajki wuu ka fog yahay oo meeshii mawaasimtii iyo meelihii xajka loo aadayna wuu ka fog yahay suurtagalna ma aha inuu ka gaaro markaasu wuxuu leeyahy lilaahi calaya ana xuja fii hada alcaam waxaan ilaahay ugu nadray sanadkan inaan ka gaaro xajka mana ka gaari karo fursaddii iyo wakhtigii xajkii waa gebogebo ma ansaxayo nadarkaasoo kalena isaguna ansix maayo shardulmanduuri bihi shayga lagu nadrayey shardigiisii haadaa midkani shardulmanduuri bihi shayga lagu nadrayey shardigiisii halkan sheekhu wuxuu uga hadli ashyaada nadarka lagu galo shuruudaha ay iska leeyihiin shardulmanduuri bihi shayga lagu nadrayey shardigiisii kownuhu shaygaas ahaanshadiisa way qurbatan allo dhowaansho waa inuu noqdo wax ilaahay loogu dhowaanayo waa inuu maxaa baxay nadrulmacsiya ma ansaxayo qurbadaasoo lam tatacayan horay aan qofka ugu caynoobin oon hore ugu waajibin waxaa kaloo shardiya shaygu inuu yahay waxaan hore waajibkuugu ahaan jirin waxay walba hore waajibkuugu ahaan jiray maalan ramadaankii oo kale iyo sakadii iyo salaadihii shanta ahaay oo kale iyo waxyaalahaas nadarkoodu ma ansaxayo leanna horeyba waajibkuugu ahay shardu siiqati nadri haadaakani shardu siiqati nadri nadarka hadalkiisi iyo hadalkaas shardigiisi qaabka nadarka loogu hadlo shuruudihiisi shardu siiqati nadri nadarka hadalkiisa hadalkaa shardigiisii lafdun waa dhawaq in la dhawaqo horta waa shard maahane waan iska niyeystay nadarka kuma ansaxayo lafdi dhawaq shardi lafdigaasoo yushciru dareensiinaya biltizaamin isku laasimsi dareensiinaya lafdi dareensiinaya waxaan inaad isku waajib yeeshay waa inaad ku hadasho lafdi dareensiinaya waxana inaad isku waajib yeeshay maxaa ka mid a ah? ka lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaam ilaahay dushayda wuxuu ku leeyahay oon ugu nadray saddex maalmood inaan soomo ama waxaad leedahay nadartu lilaah ilaahay waxaan ugu nadray an atasadaqa bibaciir neef geela inaan sadaqaysto aan ilaahay ugu nadray waxyaalo uun tusinaya wax uun waajib aada isaga dhigtay eray noocaasoo kale ah waa inaad ku dhawaaqo laakiin haddaadan erayada tusinaya isku waajib yeelid tusinaya haddaadan ku dhawaaqin maalan waxaa tidhi atasadaqu fii hada alyowm bibaciir maanta alla ilaah neef geela aan sadaqaysanaha tira taas nader ma ah. alla ilaah sadaqaysana waa iska ballanqaad ballanqaad wey laakiin nader ma aha taas maxaa la dooni erey tusinaya waxaan inaad isku waajib sida nadartu lilaah ilaahay waxaan ugu nadray an atasaddaqa bibaciir neefgeela inaad maanta sadaqaysa ilaahay ugu nadray erey waajib tusinayo inaad waxaan isku waajib yeeshay inaad ku dhawaaqdo shardigu aqsaamu nadri haadihii tani aqsaamu nadri tani waa nadarka qaybihiisii halkan wuxuu uga hadlay sheekhu raximah اllahu tacaala qaybaha nadarka uu iska leeyahay aqsaamu nadri nadarka qaybihiisu itnaani laba qaybaha nadarku u qaybsamayo waa labo nadru lajaajin dooda nadarkeedii wa nadru tabarurin samafalka nadarkiisii nadar daaco iyo cibaado loola jeedo iyo nadru nadrulajaaj nadrulajaajka waxaa dood loogu magacaabay inta badan wuxuu dhex dhacaa dadku marka ay doodayaan ayay nadarkan oo kale adeegsadaan markaas waxaa lagu magacaabay nadru nadrulajaaj falawalu kan hore oo nadrulajaajka ah nadarka dooda huwa nadarkaas nadarulajaajku alxahu boorin waa naftiisuu shay ku boorin maalan wuxuu leeyahay in lam ukhaasim fulaanan maanta hebel haddaanan la soo doodin falilaahi calaya kada intaasoo sadaqa ahaan bixin intaasoo nadaraan galay hebel maanta haddaanan ka soo dood badin oo doonta aanan uga rayn marka muxuu la jeedaa nadarkaas nadarulajaajaa la yidhaaha waxaa loo isticmaalaa muranka iyo doodaha loo isticmaalaa waa xasi ow amase almancu wuxuu kaluu nadrulijaajku galaa wax naftaada aada u diideyso tii hore muxuu ahaa wax naftaada aad ku boorinayso tana waa manci wax naftaada aad u diidayso maala maxaa ka mid a ah? in kallamtu fulaana maanta haddaan hebel la hadlo falilaahi calaya an atasadaqa bibaciir waxaan ilaahay ugu nadri neef geela inaan sadaqayso haddaanba hebel maanta la hadlo maxaad ula jeedaa marka manciyaad ula jeeddaa qofkaas hadalkiisii inaad ka joojiso naftaada ayaad ula jeeddaa markaas nadrulajaajaa laydha isagana oo naftaadiiaad waxaad ka mancine hebel inay la hadasho naftooda ow amase taxqiiqu اlkhabari ama khabarka xaqiijintiisii waxaa kaloo nadrulajaajku uu galaa markaad war xaqiijinayso war markaad xaqiijinayso oo maalan qofkiiaa wuxuu ku leeyahay hadalaad u sheegtay markaasuu ku le naga daa war hadalkan aad sheegayso been weeye beenta naga daa ilaahay ka baq markaasaad waxaad leedahay qofkii sidaa ku yidhi in lam yakun kalaamii saadiqan falilaahi calaya an atasadaqa bibaciir hadalkaygu hadduu run noqon waayo neefgeelaa nadar aan ugu galay ilahay inaan u sadaqayo inaan ilaahay ugu dhowaado neef geel ah ayaa nadar ugu galay marka maxaad ula jeedaa taxqiiqulkhabar warkaad ku xaqiijina si lagaaga rumaysto si lagaga rumaysto marka nadrulajaajku wuxuu galaa saddexdaas qaybood xafi manci taxqiiqu اlkhabar wax naftaada aad ku boorinayso wax naftaada aad u diidayso wax warkaaga aad ku xaqiijinayso in lam yakun kalaamii saadiqan hadalkaygu hadduusan run ahayn falilaahi calaya an atasadaqa bibaciir waxaan ilaahay ugu nadray neef geela ama nadarku galaba warkaygu hadduusan run ahayn hadaban caro darteed hadaban xaggee u celinaynaa saddexdii qayboodba huwa nadru najaajku alxahu waa boorin naftiisa uu wax ku boorinayo muxuu naftiisa wax ugu boorinaa hadaban liajli hadabin caro qabatay awgeed muxuu leeyahay in lam ukhaasin fulaanan hebel haddaanan maanta la doodin oonan ka soo dood badin falilaahi calaya kada caraa ka inta badan caraa keenaysa nadru najaaj mancigana sidii oo kale w in kallamtu fulaana hebel haddaan bal la hadlo maanta falilaahi calaya kada naftiisu wax ka mancinaa muxuu ugu mancinaa hadaban cara aa qabatay darteed oo nafta uga mancinaa oo taxqiiqulkhabar ama khabarkuu nadarka ku xaqiijinaa muxuu khabarka ugu xaqiijinaa hadaban caro oo qofaa ka caraysa u leeya beenta nagadaa nagadaa beenta aad noo sheegayso markaasuu inta caroodo wuxuu leeyahay in lam yakun kalaamii saadiqan hadalkaygu hadduusan run ahayn falilaahi calaya an atasadqa bibaciir nadaran baan galay inaan neef geelo sadaqay marka qadaban saddexdaba waa u laabane faalawalu huwa alxahu boorinu aw ilmancu ama diidid ow taxqiiqu اlkhabari qadaban min qadabin biiltizaami qurbatin bisababi iltizaami qurbatin alla u dhowaasho isku laasim darteedna shaygaas loo xaqiijiyo oo wuxuu warka ku xaqiijinaa shay ilaahay ugu dhowaanayo ayuu isku waajib yeeli markuu warka xaqiijinayo oo soon iyo baciir inuu sadaqaysto iyo neef geela inuu sadaqaysto iyo waxaasuu isku laasim yeeli marka biltisaami qurbatin saddexdaba way u laabaneen alxahu biltisaami qurba naftiisa wax ku boorinaa muxuu ugu boorinaa bisababi iltisaami qurba cibaado ilaahay ugu dhowaanayo ayuu naftiisa ku waajib yeeli aw ilmancu biltisaami qurba aw taxqiiqu اlkhabar hadaban biltisaami qurba saddexda waa u taallaa ilaa saddexdaba cibaadadu ku nadriye saddexda arrimoodba cibaadadu ilay ku nadri wathaani kan labaad ilaa nadarka sheekhu wuxuu noo soo sheegay inuu laba u qaybsamayo wuxuu soo sharxay hal qayb ee ka mida wathaani midka labaad huwa thaanigu waa nadru tabarurkee iltisaamu qurbatin alla u dhowaasho isku laasim yeeliddeediiu bilaa tacliiqin shardi ku xirid la-aan isagoon wax shuruuda ku xidhin nadarka oo ilaahay cibaado uu ugu dhowaado isku waajib yeeli oo maalan wuxuu iska leeyahay isagoo dood iyo cidoo aysan kala dhexayn oo iska jooga uun oo cid maaragta warsatay iyo cid ka xanaajisa aysan jirin wuxuu leeyahay lilaahi calaya an asuuma casharata ayaam ilaahay waxaan horta nadar ugu galay toban maalmood inaan soomo cid ka xanaajisay iyo cid weydiisatay iyo midna ma jirto nadru tabaruraa la yidhaha kaas nadru tabarur huwa iltisaamu qurbatin alla u dhawaasho isku laasim yeeliddeeda wey bilaa tacliiqin ay bilaa tacliiqi shardin shardi ku xidhiddiisa aantiis ow amase bitacliiqin ama xirid oo nadarkii lagu xidhayo bimarquubin fiihi shay la jecel yahay uu shardi uga dhigaa nadarkii ama wax la jecel yahay ayuu shardi uga dhigaa isagana nadru tabaruraa la yidhaha wax la jecel yahay maxaa ka mid a maalan qofaa ka xanuunsaday waalidkiisii oo kale ayaa ka xanuunsaday caruurtiisii ayaa ka xanuunsatay markaas wuxuu leeyahay in shafa allaahu mariidi ilaahay qofkan iga xanuunsanaya hadduu ii caafiyo falahu calaya an atasadaqa bibaciir waxaan ilaahay ugu nadray neef geela inaan sadaqaysto qofkan iga xanuunsanaya haddii ilaahay ii caafiyo marka nadarkaas maxaad ku xirtay shardi laakiin waa shardi sharcigu jecel yahay oo caafimaad ah caafimaadaad ku xirta waxaad leedahay haddii ilaahay ii caafiyo in shafa allaahu mariidii shafaa ayaadna leedahay ashfaa hadhihi ashfaa haddaa hamse ku darto waa habaaray noqonay hamse haddaad ku darto in shafa allaahu yaa saxa laakiin haddaad in ashfa allaahu mariidii qofka iga xanuunsanaya haddii ilaahay halaago waa hadda ka horaa waxaa la yidhi imaamu shaafici raximah allahu nin luqadda carabiga aan garanayn sheekha ardaydiisana ka mid ahaa imaamu shaafici ayaa imaamu shaafici soo booqday isagoo markaa uu xanuun hayo sheekha markaasu wuxuu yidhi ashfaaka allaahu yaa shaykhi imaamu shaaficiyow ashfaaka allaahu markaasuu imaamu shaafici kelimadii uu la yaabay ashfaaka allah allaha ku halaago wey muugta imaamu shaafici markaasu wuxuu yidhi allaahumma laa tu'aakhidnii bilisaani bal aakhidnii biqalbihi ilaahu qalbigiisa ii qabo qalbigiisa fiican laakiin carabkiisa ii qaban luqaduusan garanayn ashfaa iyo shafaa kalama garanayo yani macnihiisa marka qalbigiisa fiican ilaahu qalbigiisa ii qabo yiri qalbigiisa wanaaga ku jiro wuxuu rabaa inuu sheekhiisa ilaahay u caafiyo marka wanaagu ila doonaya wuxuu yidhi qalbigiisa ilaahu ii qabo laakiin afkiisa ilaahu ha ii qabanin yiri ashfkiisa waxa wey waa habaar loo qabto ashfa ashfaaka allahu ashfaak allah allah ku halaagino laakiin isaga qasad fiican uu ka lahaa ulajeedo wanaagsan ayuu asagu ka lahaa ow bitacliiqin bimarquubin fiihi wa yusamaa nadarkan oo nadru tabarurka waxaa kaloo lagu magacaabaa nadra mujaazaatina waa la yidhaha abaalmarinta nadarkeedii aydan sidii hore nadru tabarurna waa la yidhaha nadr almujaazaat mujaafaatna waa la yidhaha mujaazaat suuratu nadri hadihi tani suuratu nadri waa nadarka muuqaalkiisii bal qaabka wax loo nadro suuratu nadri lajaaji muranka nadarkiisii nadarkaa suuraddiisii almutacalliqi nadarkaasoo almutacalliqi bihi nadarka xadun boorin uu la xiriiray oo naftiisa uu wax ku boorinayo an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaah in lam adkhuli daara maanta haddaanan daartan gelin falilaahi ilaahay calaya dusheeda waxaa u sugnaaday an atasadaqa bidinaar maanta gurigaan hebel haddaanan gelin ilaahay waxaan ugu nadray diinaar inaan sadaqaysto marka waxaa weeye naftiisa wax ku boorinaa xasigu wa suurata nadri lajaaji muranka iyo dooda nadarkiisii nadarkaas suuraddiisii nadarkaasoo almutacalliqi bihi mancun diidmadu ay la xiriirtay oo naftiisa uu u diidayo an yaquula waa inuu yidhaah in kallamtu camran ninkaas camara haddaan maanta la hadlo falilaahi calaya dinaar marka naftiisu u diida ninkuusan jeclayn yani inuu la hadlo ma rabo naftiisu u diiday hadalkiisa wa suurati nadrilajaaji muranka nadarkiisii nadarkaas suuraddiisii nadriljaajkaasoo almutacalliq bihi uu la xiriiray taxqiiqulkhabari warka xaqiijintiisii nadriljaajka warka lagu xaqiijinayo an yaquula waa inuu yidhaaho in lam yakun ilamru arrinku hadduusan ahayn kamaa qultu sida anugu aan idhi hadday arrintu noqon weyso falilaahi calaya diinaar ilaahay dushayda diinaar uga kuleeya marka warkii ku xaqiijin wa suuratu nadri tabaruri samafalka nadarkiisii nadarkaas suuraddiisii alladiina nadarkaasoo laysa fiihi nadru tabarurka tacliiq xirid aysan ku sugnayn bishardin lagu xiro nadarka shuruud la'aanta ahaa oo nadru tabarurka an yaquula waa inuu yidhaaho lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday calaya dushayda an atasadaqa bidinaar waxaan ilaahay ugu nadr dinaar inaan sadaqaysto wa suurati nadri tabaruri samafalka nadarkiisa nadarkaas suuraddiisii alladii nadru tabarurkaasoo fiihi nadru tabarurka dhexdiisa tacliiqun xirid uu ku sugan yahay bimarquubin fiihi shay la jecel yahana uu shardi uga dhiguu ku xihay nadarkaasoo almusamaa lagu magacaabo nadralmujaazaati nadralmujaazaadna lagu magacaabo an yaquula waa inuu yidhaaho in shafa allaahu mariidii qofka iga xanuunsanaya haddii ilaahay ii caafiyo fililaahi calaya ilaahay dushayda wuxuu ku leeyahay an atasadaqa bidinaar dinaar inaan sadaqaysto xukmu nadri haadaa midkanu xukmu nadri waa nadarka xukunkiisii halkan sheekhu horta nadarka xukunkiisu muxuu yahay sidiisaba xukmu nadri lajaaji nadarka dooda iyo muranka nadarka doodda dhex dhacayo xukunkiisu takhiiru naadiri qofkii wax nadray khayaargelintiisii wey bayna maa shay loo khayaar geliyo shaygaasoo iltasamahu uu laasimsaday iyo wa kafaarat bayna beyna kafaarat alyemiin iyo kafaaradii dhaarta dhexdooda in loo khayaar geliyo wuxuu sheekhu ka hadli nadarkii nadrulajaajka ahayoo muranka dhex dhacayay xukunkiisu wuxuu yahay haddii wixii uu ka yacni ku nadray oo maalan wuxuu yidhi waxaa haddii hadalkaygu uu run noqon waayo ilaahay wuxuu igu leeyahay saddex maalmood inaan u soomo ama ilaahay wuxuu igu leeyahay neef geel ah inaan sadaqaysto ayuu yidhi wixiiyaa marka sidii noqon waayo hadalkaygu hadduu run noqon waayo nadarkaasaan galay uu yidhi hadalkiina run waa noqon waayo hadalkiina run waa noqon waay maxaa lagu leeyahay marka qofkii nadarkiisii hadduu khilaafay waxaa lagu yeelanaa wixii isagoo carabka uu ka sheegay inuu sameeyo hadduu toban maalmood ahayd soomka neef geela sadaqadiisana ay ahayd inuu sameeyo wixii carabkiisa uu ka qirtay waxaa kaloo sharcigu u khayaar siiyey kafaaratulyamiin inuu u guuro kafaaratulyamiin inuu u guurana xaq waa u leeyahy oo maalan qofkan marka la doodayo wuxuu yidhi ninkaas haddaan la hadlo maanta ninka hebel la yidhaha haddaan la hadlo falilaahi calaya an atasadaqa bibaciir neef geela aan sadaqaysana oon ku nadir haddaanba la hadlo ninkiiuu la hadlay marka nadarkii wuxuu ka nadir u sameeye ku dhacay muxuu marka khayaar u leeyahay kafaaratulyamiin inuu u guuro oo saddexdii maalmood soomkeedii maxaa kaloo khayaar u leeyahay neefkii geelahaa inuu sadaqayso labadaba asaa khiyaar nadarulajaaj xukunkiisaas wa xukmu nadri tabaruri samafalka nadarkiisa nadarkaas xukunkiisuna tacayunu ma shay caynoobiddiisii wey shaygaas inuu waajib noqonayo shaygaasoo iltasamahu shayga annaadiru qofkii nadrayay uu laasim isaga dhigay nadru tabarurka asaga hebelow khayaar u leeyahay iyo hebelow khayaar u leeyahay ma jirto nadarkii aan soo marnooda nadru tabarurka ahaa waa midka aan dooda dhexdhacayne kaas waxaa weeye wixii uu ku dhawaaqay bisa laga rabaa wixii uu ku dhawaaqay mil asoo meel iska joogo cid la doodaysa iisan jirin wuxuu yidhi lilaahi calaya an asuuma cishriina yowman waxaan ilaahay ugu nadray maalin labaatan maalmood inaan soomo labaatankiyaa lagu leeya asagoo meel iska joogo cidna la doodayna wuxuu yidhi lilaahi calaya an atasadaqa bialaaثati abcira saddex neefoo geela inaan sadaqaysto aan ilaahay ugu nadray saddexdii yaa lagaa saddexdii ayaa lagaa rabaa nadarka marka soomka qofku hadduu ku nadray ma waajiba inuu xiriiriyo maala wuxuu yidhi nadru tabarurkii maala wuxuu nadru tabarurkii waxaa soo gelaya nadru tabarurkii haddii tacliiq looga dhigo shay sharcigu uu jeclayo taan soo marnay qofkan hadii ilaahay ii caafiyo ilaahay waxaan ugu nadray toban maalmood inaan soomo yidho tobankaas ma inuu xiriiriyaa waajiba mise waa u nasan karaa waa sidii mar walbaba isagu cibaaradu adeegsaday ayaa loo xukumaa cibaaradu adeegsaday hadduusan markii hore ku nadrin xiriir inuu ka dhigo inuu xiriiriyo waajibku ma aha laakiin markii uu nadrayay siiqadiisa haddii ku jirtay xiriir siiqadiisa xiriir haddii ku jirtay uu yihi ilaahay waxaan ugu nadray qofkan haddii ilaahay ii caafiyo toban maalmood oo xiriir ah inaan ilaahay dartii u soomo waa xiriir marka waajibu wixii siiqadiisaa la fiirin iyo wuxuu ku hadlayo allah subxaana wa tacaala